arkaanteedii dhammaystiratay wa waajibaatiha waajibaadkeedii dhammaystiratay yaquulu llaahu tacaalaa allah wuxuu leeyahay wuu sarreeyaahe liummahaati lmu'miniina mu'miniinta hooyooyinkood zawjaadkii nabiga rabbi wuxuu ku yidhi wa aqimna ooga asalaata salaada ooga wa aatiina siiya azakaata sakada siiya wa aqimna ooga asalaata salaada wa waatiina siiya azakaata zakada wa adicna allaha allah adeeca wa rasuulahu rasuulkiisana adeeca wa haadaa kanuna amrun waa amar lilmuslimaati gabdhaha muslimaadka la amray cumuuman guud ahaan fa salaatu salaadu hiya ruknu waa tiirka tiirka athani oo labeeya tiirkaasoo min arkaani lislaami islaamka arkaantiisii ka mid ah wahiya salaadu camuudu lislaam waa islaamku tiirka wuu ku taagan yahay wa tarkuhaa salaada laga tagidda laga tagaa kufrun waa gaalnimo qofku hadduu salaada ka tago cudurdaar la-aan waa gaal hal salaada hadduu ka tago oo waqtigeedu inta galo u dhammaado asagoon tukan cudurdaar sharcigana aan lahayn qofkaasu waa gaal wa tarkuha salaada laga tegideedu kufrun waa gaalnimo kufrigaasoo yukhriju qofka ka oo ka bixinaya min almilati diinta islaamka falaa diina wax diina uma sugnaan liman qof laa salaata salaadu lahu aysan u sugnaan walaa islaama islaamnima uma sugnaan liman qof laa salaata salaadu lahu aysan u sugnaan min alrijaali ragga xaaluu ka mid yahay iyo wanisaa'i dumarka xaaluu ka mid yahay wa tarkuhaa salaada laga tegidda laga tagaa kufrun waa gaalnimo dheh waa gaalnimo kufrigaasoo yukhriju qofka ka bixinaa min almillati diinta islaamka ka bixinaa falaa diine wax diina uma sugnaan liman qof laa salaata lahu salaadu aysan u sugnaan walaa islaama islaamnimo uma sugnaan liman qof laa salaata salaad lahu aysan u sugnaan min arijaali ragga xaalo uu ka mid yahay qofkaasu wanisaa-i dumarka xaal uu ka mid yahay ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaado qofaan salaad lahaynu diin ma leh islaamnimana ma haysto ma haysto falaa diina wax diin ah liman qof uma sugnaanin laa salaata salaadu lahu aysan u sugnaan walaa islaama islaamnimana uma sugnaan liman qof laa salaata salaadu lahu aysan u sugnaan min arijaali ragga xaaluu ka mid yahay wanisaai dumarka xaaluu ka mid yahay wa taakhiiru salaati salaada la dibdhigideeda can waqtihaa waqtigeeda dib looga dhigo min kayri cudrin cudurdaar la-aan oo ma waxaa jira cudurdaar salaada dib loogu dhigi karo haa waa jira ee qofkii musaafirka ahaa duurkiyaa la gaaray khiyaar ilaahasiye dib u dhiga hadhow casirku isku tuka maqrib marka la joogo qofkii musaafirka ahaa ilaahay cudurdaaru siye dib unta u dhigto cishaa iskula tukana marka cudurdaarkaas waa loo dib dhigi karaa laakiin cudurdaar la-aan dib looma dhigi karo wa takhiiru salaati salaada oo dib looga dhigo can waqtihaa waqtigeeda min kayri cudrin cudurdaar la-aanna dib loo dhigo cudurdaarkaasoo sharciyin sharci loo nisbeeyey idaacatun waa dayicid salaada oo dib loo dhigo cudurdaar la-aan idaacatun waa dayicid lahaa salaadii la dayacay qaala allahu taala ilaah wuxuu yidhi waxaa ilaahay ka soo warramay aayaddan aayaadkii ka horreeyey maryam ambiyadii iyo dadkii raaceen aladiina ancama allaahu calayhi dadki ilaahay u nimceeyey nabiyadii sidiiqiintii dadkaasa ilaahay ka soo warrama markaasaa ilaah wuxuu yidhi fakhalafa waxaa ka gadaal maray min bacdihim dadkii suusubanaaya ambiyadii iyo dadkii raacay gadaalkood khalfun kuwa xumaan uga khaliif noqday khalfi marka idhaha laamka la reebo khalfun waa qof dadkii ka horeeyey ka gadaal maray xumaanna uga gadaal maray haddii laanta la fadxiyo la idhaha khalafna waa dadkii ka horeeyey qof ka gadaal maray wanaagna uga gadaal maray marka khalfun xumaan dad uga gadaal maray wey ah, ambiyadii wanaaggii kama aysan dhaxlin ee balaayo iyo salaad la'aan ayay uga gadaal mareen fa khalafa waxaa ka gadaal maray min bacdin dadkii suusuubanaa gadaalkood khalfun kuwa xumaan uga khaliif noqday kuwaasoo waa kuna inay xun yihiin kuwaasoo addaacuu dayaceen asalaata salaada dayaceen oo watabacuu raaceen ashahwaati nafafyaalkoodu waxay jeceshahay waa dad wixii naftoodu jeceshahay sameeya wixii naftoodu jeceshahay waa cunaa ma yidhahdaan ma mise waa xaaraan meeshii naftoodu jeceshay ku shahwo gutaan ma yidhaahdaan ma xalaala mise waa xaaraan wixii naftoodu jeceshahay daawadaan oo fiirsadaan ma yidhaahdaan ma xalaala mise waa xaaraan wixii naftoodu jeceshahay dhagaystaan ma yidhaahdaan ma xalaala mise waa xaaraan miisaankoodu ma ahan alla ma ogol yahay mise ma ogola laakiin miisaankoodu waa maxay naftu ma rabtaa waa kuwaasaa dadka xunxun waa dadkaas salaada dayiceen ilaa wuxuu yidhi subxaana fa sawfa mar dambay yalqawna la kulmi doonaan gayan waadi jahaname ku yaalla waadi naarta jahaname ku dhex yaalla ayay la kulmi doonaan dadka salaada dayacay halkaasaana ilaahay u diyaariyey waadi naarta jahaname ku yaallay la kulmi doonaan dadka rabitaankooda ku socda hawadooda ku socda wixii naftoodu rabto un kaliya ku socda wixii naftu rabta iska cuna wixii naftu rabta ku hadla wixii naftu rabta sameeya ilaahay ma ogol yahay mase ma ogola aan dhihin waadi jahanama alla u diyaarsada ilaahay wuxuu ka soo reebay subxaana ilaa man taaba qofkii toobad keena maahane qofkii awal hawadiisa ku soco jiray wuxuu raba samay jiray ee kadib toobad keena ee xuduudda alla ag istaaga ee wax kastuu ku hadlaa iyo wax kastuu samaynaa yidhaahda alla ma ogolyi ilaahay ma ogolyi haa waa samayna ilaahay ma ogol yahay maya waa ka haran qofkaas jahanamo waa ka badbaada ilaa man taaba qofkii toobad keena maahane wa aamana xaqa rumeeya fiiri in taariku salaadku gaal ahaa waxaa la leeay hadda ilaahay ha rumeey iimaanka waa uu ka bax waa ka iimaanka ilaa man taaba qof toobad keena maahane salaad la ka toobad keena shahwa raacidii ka toobad keena wa aamana xaqa rumeeya wa camila camal fala saalixan camal wanaagsan oo camalkii xumaayo hore ku bedela camal wanaagsan ilaah wuxuu idhi subxaana fa ulaa'ika dadka toobad keenay yadkhuluuna waxay geli doonaan aljannata janno waadi jahannama ku yaalla geli maayaan ayagu kuwa toobad keenay ee jannay gelayaan walaa yudlamuuna mana laga dulminayo shayan an waxba wax yar oo daacaada sameeyeen ma weynayaan hal dembi oo aysan samaynna lagu ciqaabi ma waqad dakara wuxuu sheegay alxaafid ibnu kaiir xaafid ibnu kaiir fii tafsiirihi tafsiirkiisa wuxuu ku sheegay can jamcin jamaaco wuxuu ka sheegay jamacaasoo min a'imati اlmufasiriina a'imada mufasiriinta ka mid ah anna macnaa idaacati salaa salaada la dayiciddeeda macnaheedu idaacatu mawaaqiitihaa waqtiyaalkeeda oo la dayaco wey salaada oo la dayaco waxaa ka mid ah waqtigeedoo la dayaco oo laga dib dhaco ama laga hormaro in laga hormarana waa lamid waaba ka daran tahay in laga hormarana lama ogolo waa lamid waqad dakara wuxuu sheegay alxaafi ibnu kaiir xaafi ibnu kaiir can jamcin jamc wuxuu ka sheegay jamcaasoo min aimati lmufasiriina ana macnaa idaacati salaati salaada la daycideeda macnaheeda idaacatu mawaaqiitiha waqtiyaalkeeda oo la dayaco wey bian tusallaa waaba in la tukado bacda maa yakruju markuu baxo ka gadaal waqtuha waqtigeeda waqtigeedu markuu baxo in la tukado taasaa ka mida dayicaadii bian tusallaa in la tukado bacda maa yakruju markuu baxo ka gadaal waqtuha waqtigeeda wa fusira waxaa lagu fasiray alqayu qayiga ay la kulmi doonaan dadka salaada dayacay waqad wa fusira waxaa lagu fasiray alqayu qayiga alladii qayiga yalqownahu ay la kulmi doonaan biannahu lkhasaa khasaare inuu yahay khasaaray la kulmi doonaan waa lagu fasiray wa waxaa kaloo lagu fasiray biannahu qayigu waadun waadi inuu yahay waadigaasoo fii jahanama naarti jahanama ku dhex yaalla sidaasna waa lagu fasiray walilmarati haweenayda waxaa u sugnaaday axkaamun axkaam axkaamtoo fi salaati salaada dhexdeeda ahaatay axkaamtoo takhtasu gaar ay la tahay haweentu bihaa axkaamta canirajuli ninka ay gaar kala tahay haweenaydu salaada marka la joogo axkaam ayaa jirta axkaamtaas oo ay gaar la tahay oo ay uga duwan tahay ragga walilmarati haweenaydii waxa u sugnaaday axkaamun axkaam axkaamtoo fi salaati salaada dhexdeeda ahaatay axkaamtaasoo takhtasu haweenaydu ay khaas la tahay bihaa axkaamta canirajuli ninka ay khaas kala tahay waidaaxuhaa axkaamtaas la caddaynteedu kamaa yeli waa sida soo socota axkaamta ay gaarka la tahay waa sidaan soo socota waidaaxuhaa axkaamtaas la caddaynteedu kamaa yeli waa sida soo socota laysa cala almar'ati haweenayda korkeeda ma ahaanin adaanun adaan walaa iqaamatun aqib dumarka adin iyo caqin lagama rabo raggay gaar u yahay adinka iyo aqinka ayaga adin iyo caqin ma dul saarna waa xukunka koobaad wuxuu yidhi laysa cala almar'ati haweenayda korkeeda ma ahaanin adaanun adaan walaa iqaamatun caqinna ma ahaanin laysa cala almar'ati haweenayda korkeeda ma ahaanin adaanun adaan walaa iqaamatun aqino ma ahaanin maxaa yeelay lianna aladaana adaanka shurica waxaa loo jideeyey lahu adaanka rafcu sawti codkoo kor loo qaado saas darteeda markii hore oo makarofanadu aysan jirin muslimiintu meel koray kori jireen masaajidka korkiisaa la kori jiray waqtigii nabiga xataa sala allahu calah wasalam ta la koro meel kore aa laga addimi jiray si codku meel fog u gaaro hadda hadde meel lama koro codkii macrofonka meel fog gaarsiina asagaa meel kore la saara meesha codku ka baxayla waa asage awalba codkaa la fogaynaa sidiiyaa la yeela marka adin waxaa loogu talagalay in codka lagu dheereeyo kor loogu qaado gabarna gabarnaxaa loogu talagalay inay dhawaaqeeda hoos u dhigto inay codkeeda hoos u dhigto saasaa loogu talagalay marka waaba iska soo horjeedaan maba iswaafaqi karaan adin iyo gabar لأnna اأdaana adaanka shurica lahu waxaa loo jideeyey rafcu sawti codka kor loo dhigo walmaratu haweenaydana laa yajuusu lahaa uma banaana rafcu sawtihaa codkeeda inay kor u qaado uma banaana walmaratu haweenaydana laa yajuusu lahaa uma banaana rafcu sawtihaa codkeeda inay kor u qaado walaa yasixaani mana ka ansaxayaan minhaa haweenayda day adinto oo duurka marka la gaaro ama casirka ama maqrib ama cisho ama subxi gabar la yidhaaha loo dhiibo balayada maanta oo ay adinto ma ansixin adinkaasu ma ansixin aqinka hadday aqintana ma ansixin walaa yasixaani mana ka ansaxayaan minhaa haweenta qaala ibnu qudaama waa shiiqa iskale kitaabka ladha almuqni qaalada isagaa yidhi oo faacil u ah qaala ibnu qudaama ina qudaama wuxuu ku yidhi fi lmuqni laa naclamu kuma ogin fiihi xurunkaas khilaafan wax khilaafa culummadu wax khilaafa oo ay isku khilaafeen masaladaas kuma ogin saasay mareen afarta madhabood iyo qayrkoodba xukunka labaad oo gabadha iyo raggu ay ku kala duwan yihiin ama dumarka iyo ragga ay ku kala duwan yihiin salaadda waa dharka salaada lagu tukana waa ay ku kala duwan yihiin dharka salaada lagu tukana waa ay ku kala duwan yihiin kullu mar'ati haweenayda dhammaanteed cawratun waa cawro fi salaati salaada dhexdeeda xaalo ay ahaatay ilaa wajha wejigeeda maahan gabadha markay salaada ku jirto reeg ajnabiya ah haddaysan meesha joogin wejiga waa bannaysane culummada muslimiintuna waa ku ijmaaceen gabadha marka ay tukanayso meeshaas reeg ajnabi ka ah haddaysan joogin wejigeeda waa bannaysane saasay ku tukaneen laakiin jirkeeda dhammaan xataa agaha inay qaridaan waajib ku ah hadduu muuqdana wax salaadu ka ansixi mayso arrintaasna dumar badan ayay ka qaldanta qaar badan wejiga markay bannaynayaan ayaa tinta foodeedii iyo madaxii wax yaroo ka mid aha muuqda mana ansaxaydo qoftaa salaadeedu saas darteed culammadu waxay yidhahdeen waajib waxa ah in yar oo wejiga ka mida inay qarido si madaxu u wada qarsoomo maxaa yeelay hadday marada istira madaxa ku ekee wejiga ha wada muuqdo qayb madaxi ka midaa ah soo muuqan foodii tinta bilow bilowyaalkeediiya muuqana gabadhaasna salaadu ka ansiximin waxaa la rabaa gabadhu inay wejiga in yar oo kamida inay daboosho si madaxu u wada qarsoomo qadarkaas wejiga waa waajibay yidhaha culummadu maxaa yeelay qaacidadu waxay tahay maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib shaygii aan waajibku dhammaystirmayn oo aan la helayn macnaha ilaa ila la yimaada maana isna waa waajib madaxii in la qariyaa waa waajib haddaan in yar oo wejiga ka mida marada la soo gaarsiinna madaxu ma wada qarsoomay waa inay jirkeeda oo dhan qaridaa waa inay marada ay cageeda ku qarayda dhulka ku daadidaa oo markay rukuucdo ama sujuuddo aan cagaheedii muuqaan hadday markay rukuucdo ama sujuuddo cagihii muuqdaan salaad lama arko oo u dhammaatay salaadaas jirka oo idil waa inay qaridaa gabadha kullu lmar'ati haweenayda dhammaanteed cawratun waa cawro fi salaati salaada dhexdeeda xaalay ahaatay ilaa wajhahaa wejigeeda maahane wa fii kafayha masaa'il culummada gobol khilaaf ka keeneen uu sheegaa wuxuu yidhi wa fii kafayha labadeeda calacalood wa qadameeyha labadeeda cagood khilaafun khilaaf waa ku jira oo qaar culummada ka mid ah oo yidhaahdeen labada calaacalood dhib male waa jiraan qaar ku dareen labada cagoodna waa jiraan laakiin ayaga laftirkoodu sidaana yidhaahdeen fiiri wadaalika khilaafkaas kulluhu dhammaantiis xaysu waa meel laa yaraahaa uusan arkayn rajulu nin rajulkaoo kayru maxramin aan maxram u ahayn laha gabadha marka khilaafkaasu imaana waa nin ajnabiya ah hadduusan bataatanba arkayn ee haduu arkaya iyada warba male markaas mideeda kale khilaa khilaafaa jira wax kuu tarinme culummada in badan oo ka mida ah waxay yidhahdeen cagta waa in la qariyaa waa waajib dii kale salaadu ansixime marka khilaaf lama weheshadee cagahaaga qari wa fii kafeyha labadeeda calaacalood waqadameeyaha labadeeda cagood khilaafun khilaaf waa ku jiraa wadaalika khilaafka kulluhu dhammaantiis xayثu waa meel laa yarahaa uusan arkayn rajulun nin rajulkoo hayru maxramin lahaa aan maxram u ahayn fain kaana sha'nigu hadduu yahay yaraahaa inuu gabadhi arkaa rajulun nin rajulkoo hayru maxramin lahaa aan maxram u ahayn wajaba waxaa ku waajiba calayhaa gabadha korkeeda satruhaa inay qarido dhammaan jirkeedii jirkeedii oo dhan xataa alwejigii waa qarinay nin ajnabi hadduu joogo salaadaba ha ku jirtee wejiga xataa waa qarsanay mar haddii ajnabi uu joogo fa in kaana shaanu arrinku hadduu yahay yarahaa gabadhii inuu arkaa rajulu nin rajulkoo kayru maxramin lahaa aan maxram u ahayn wajaba calayhaa waxaa ku waajibaa satruhaa qarinteeda ay jirhkeeda qarido kamaa yajibu siduu waajibka ugu yahay calayhaa gabadha satruhaa inay jirkeeda qarido khaarija salaati salaada bannaankeeda markaysan salaada ku jirin khaarija salaati salaada bannaankeeda canirijaali raggana ay ka qarido falaa budda waa laga maarmaan fii salaatihaa salaadeeda dhexdeeda min taqdiyati ra'sihaa madaxeeda inay qarido wa raqabatihaa qoorteeda surkeeda inay qarido iyo luqunteeda wa min taqdiyati baqiyati badanihaa jirkeeda intiisa kalena waa inay qarido falaa budda waxaa lagama maarmaan ah oon sinaba looga maarmin fii salaatiha gabadha salaadeeda dhexdeeda min taqdiyati raasiha madaxeeda inay dabooshoy qarido wa raqabatiha qoorteeda ama surkeeda iyo luqunteeda inay qarido wa min taqdiyati baqiyati badaniha jirhkeeda intiisa kalena waa inay qarido daboosho xataa duhuuri qadamayhaa labadeeda cagood korkooda waa inay qarido labada cagood korkooda dhulka dhulkay ku taagan yihiin korku waa inuu san muuqan dhulkiina hadda cagaa waxa weeyaan meeshii caddeedna dhulkaaba lagu haya weliba maradu waa inay dheer tahay oo markay sujuuddo cagihii maradu ay qarido sidaasaa laga rabaa xataa duhuuri qadamayhaa labadeeda cagood korkee korkooda waa inay qarido gabadhu qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa yaqbalu llaahu ilaahay ma aqbalo salaata xaaidin gabar qaangaara salaadeed xaaid waxaa loola jeedaa gabar qaan gaartay oo xayd gaartay isagaa fasira isagaa kuu fasira yacnii wuxuu u jeedaa nabigu man gabar balaqad gaartay alxayd da-dii xaydka oo qaan gaartay dumarka haddii xayd ku dhaco waa qaan gaareen gabadhu sagaal sano iyadoo jirto haddii dhiiggii xaydka u yimaada waa qaangaar waa qaangaar dumar badanaana saas ogey oo ayagoo gabdhahoodii qaan gaareen ay saqiiro u haystaan oo salaadii marmar ka tegayaan oo soonkii ka tegayaan oo dahaaradii aysan garanayn waana musiibo inaan la garan sida loo qaangaaro maxaa yeele qofku xilba ma hayaba waajibaadkiiba inuu saaran yahay ma oga masiibo ka daran male qof qaangaaray oon is ogeyn inuu qaangaaray ah, oo qarinku ku socdo malaa'igta u qorayda dembi asna aanba ogeynba waa musiibo laa yaqbal llahu alla ma aqbalo salaata xaaidin gabar qaan gaartay salaadeed yacnii man balaqad gabar gaartay alxayda ilaa bikhimaarin hagoog maahane waa inay madaxa qarido oo surka qarido oo hagoog khimaarka isagaa noo fasiraa walkhimaaru khimaarku maa shay weeye yuqadii daboolaya alra'sa madaxa wal walcunuqa surka marada ta kor laga soo rido madaxa iyo luqunta surkii luquntii qoortii qarinaysa weeye kaasa la yidhaah waalkhimaaru khimaar maa marada weeye yuqadii daboolaya alra'sa madaxa iyo walcunuqa surka wa can ummi salama waxaa laga wariyay radia allahu canhaa annahaa ummu salama sa'alat nabiya nabigay weydiiday sala allahu calayhi wasalam atusalli lmar'atu haweenaydu ma ku tuka kartaa fii dircin dirac iyo wa khimaarin hagoob bikayri isaarin gogorod la-aan gabadha hadday saaka dheer qaadato dirca maradaas dheera la yidhaahdo waxa ama dirac dhe ama saaka dhe ama toob dhe maradaas sida qamiiska dumarku u gashadaan wey marka nabigay weydiiday sala allahu calay wasalam oo ay tihi gabadha hadday qamiiskeedaas gashato macnaha diraceedii ama saakadeedii ama toobkeedii hadday gashato korna ay go' ka wato madaxii iyo surkii iyo daboosho ayadoon googorad hoos ka wadan gabadhu ma tuka kartaa saasay weydiiday atusallii ma tuka kartaa almar'atu haweenayda fii dircin dirac iyo wa khimaarin hagoog bighayri izaarin googorod la'aan قال nabigu wuxuu yidhi idaa kaana dircu dircu hadduu yahay ama toobka ama saakada saabiqan mid waasaca ah oo yuuqadii daboolayo qarinaya duhuura qadameeyhaa labadeeda caagood korkooda mid yaroo aan qawyada ku jooga salaado ku ansixime fiiriya khilaafaa ku jira idii lagu yidhi wax kuu tarime waa kan xadiiska nabigu sala allahu alay soo ma jeedin walaysa kullu khilaafin jaaa muctabar ilaa khilaafun lahu xadun min anadar waa un la iskhilaafay waxba ma tarto ee diinka la raaco marka nabi maxamed ale sal allahu calay wasalam salaadu waxay u ansaxeen haddii diricu waasac yahay oo cagaha uu qarinayo mafhuumu mukhaalafadu waxay tahay diricii hadduusan cagaha qarinayn salaadu ansixime ma ansaxayn oo cagihii muuqdaan qaala nab wuxuu yidhi idaa kaana dircu diracu hadduu yahay saabiqan mid waasac ah oo yuqadii daboolayo qarinaya duhuura qadameeyaha labadeeda cagood korkooda waa xadiis abu daawuud uu wariyey labadii xadiiuu kuu sharxa wuxuu ku yidhi shiiku dalla alxadiiaani labadii xadiid waxay tuseen calaa annahu shaaniye laabudda lagama maarmaan inay tahay fii salaatiha gabadha salaadeeda min taqdiyati ra'sihaa madaxeeda inay daboosho wa raqabatihaa qoorteeda ama luqunteeda ama surkeeda inay daboosho kamaa afaadow siduu faa'ideeyey xadiidu caaisha xadiidkii hore wuxuu noo faa'iideeyey gabadha salaadeedu ansixi ma ilaa bikhimaar khimaarkuna waa kii madaxa daboolaya iyo surka marka xadiidkaa saasuu noo faa'iideeyey dalla alxadiiaani labada xadiid waxay tuseen calaa annahu shaamiye laabudda inay lagama maarmaan tahay fii salaatiha gabadha salaadeeda min taqdiyati ra'sihaa madaxeeda inay daboosho wa raqabatiha luqunteeda ama surkeeda inay daboosho kamaa afaadahu siduu faa'iideeyey xadiidu caaisha wa min taqdiyati baqiyati badanihaa wa laabudda soo qardaro walaabudda waxaa kaloo lagama maarmaan ah walaabudda waxaa kaloo lagama maarmaan ah min taqdiyati baqiyati badanihaa jirhkeeda inta kaloo soo hartay inay daboosho oo ay qarido xataa duhuuri qadamayha xataa labadeeda cagood korkooda kamaa afaadahu sida uu faa'iideeyey xadiidu ummi salam xadiiska ummu salamo oo ay weydiiday rasuulka sal allahu calayh wasalam wa yubaaxu waxaa loo banneeyaa gabadha kashfu wejihaa wejigeeda inay bannaydo wa yubaaxu waxaa loo banneeyaa gabadhu markay tukanaydo kashfu wejihaa wejigeeda inay bannaydo xaysu meel ah loo banneeyaa laa yaraahaa uusan arkayn ajnabiyun nin ajnabi ka ah u fiirso maahan mar walba haddii nin ajnabiya arkayo wejiga waa inay qarsata gabadha markay tukanayso ee marka loo baneeyey waa markaan nin ajnabiya arkaynin markaas wey wa yubaaxu waxaa loo banneeyaa gabadha kashfu wajhihaa wejigeeda inay bannaydo xaysu meela loo banneeyaa laa yaraahaa gabadha uusan arkayn ajnabiyun nin ajnabi ka ah liijmaaci ahli اlcilmi ahlulcilmiga ijmaacoodaa loogu baneeyey calaa daalika xukunkaas ay ku ijmaaceen oo ay yidhaahdeen waa ijmaac markay gabadhu salaad ku jirto nin ajnabiyana uusan arkaynin inay wejigeeda bannay karto oo weliba ay bannayda ay tahayba qaala shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu uhi raximahullah fa ina almaraata haweenayda low sallad hadday tukato waxdaha keligeed xaalo ay tahay kaanad waxay ahaaneen ma'muuratan mid la faray bilikhtimaari hagoogasho waa inay maraweyn kor ka hagoogato keligeed hadday qol mugdiya ku tukanayso waa inay wejiga maahan inta kale qarido haddee keligeed wey qolku waa mugdi wax banu aadanoo makhluuquba maba joogaanba waa inay qarido wejiga maahan inta kale waa xaq rabulcaalamiin iska leeyahy waa xaq rabulcaalamiin uu iska leeyay fainal marata haweeneyda low salad hadday tukato waxdaha keligeed xaalo ay tahay kaanad waxay ahaaneen ma'muuratan mid la amray bil ikhtimaari hagoogasho wa fii kayri salaati salaada qayrkeed markaan gabadhu salaad ku jirin yajuusu lahaa waxaa u bannaan kashfu ra'siha madaxeeda inay banaydo fii beytiha gurigeeda markay ku suganta gabadh hadday gurigeedii joogto nin ajnabiya uusan joogin madaxeeda waa banay karta madaxeeda waa banay karta marka fiiri xijaabka iyo salaada waa shaqo iskuma laha xijaabku waa baab gaara waxaa laga xijaabtaa ajnabi salaadana xaq ilaahay weeye qaab kalea loo tukada gabadha hadday gurigeeda joogto nin ajnabiya uusan arkaynin xijaab waajibkuma ah madaxeeda banaysan karta maxramkeedana ninka maxramkeeda aabbaheed walaalkeed madaxeeda waa arki karaan wejiga waa arki karaan labada cagood waa arki karaan dharka gabadhu markay gurigeeda joogto caadiga tahay sidato ay iska qaadaneen maxramkuna gabadha inta ka muuqata markay gurigeeda joogto wuu arki karaa maxramka waa aabbaheed waa walaalkeed waa wiilkay dhashay waa adeer waa abti kuwaasoo dhan laakiin fiiri gabadha gurigeeda markay joogtay keligeed tahay hadday tukayda madaxeeda ma bannay karto marka salaadu waa xaq ilaahayo gaara ah. xijaabkuna waa baab kale iskuma xirna labadooda xijaabka ragga ajnabigaha laga xijaabtaa ama guriga ha joogeen ama dariiqa ha joogeen ama suuqa ha joogeen nin ajnabiya markii la arko xijaaba waajiba dumar badan ma xijaabtaan markay guriga niman islaamida ajnabiya la joogaan ama dariiqa markay ama biyo iskaga daadinayaan ama wax ka soo qaadanayaan ayagoon xijaablaanay daris dariiqa maraya suuqa markay aada xijaab weyn isku ride oo waxaa la yaab leh ninka guriga jooga iyo ninka dariiqa maraa iyo ninka suuqa jooga waxay u kala duwanya ilaa xijaab waxaa laga xijaabtaa nin ajnabiya soo marka xijaab ajnabiya laga xijaabtaa fainalmarata haweenayda low sallad hadday tukato waxdaha ah keligeed xaalay tahay kaanad waxay ahaaneen ma'muuratan mid la faray bilikhtimaari hagoogasho waa inay hagoogato wa fii kayri salaati laakiin salaada qayrkeed gabadhu hadday gurigeeda joogto yajuusu lahaa waxaa u bannaan kashfu ra'siha madaxeeda inay bannaydo fii beytiha gurigeeda xaaladda ay ku sugan tahay faakdu ziinati qurux in la qaato macnaha in la is-asturo wey yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin war banu aadanow quruxdiinna iyo dharkiinna qaata salaad kasta agteeda marka wuxuu ku tusaa salaada marka lagu jira waa baab gaara xijaabkuna waa baab kale labadooda la yskagama qiyaasto faakdu ziinati quruuxda qaadashadeeda fi salaati salaada dhexdeeda xaalay ahaatay xaqun waa xaq xaqoo lilaahi ilahay u sugnaado ee hadda in salaada iyo xijaabka kale kala duwan yihiinna kutubta ugu yaryar ee shaaficiyada safiinatu salaad safiinaha iyo safiinatu najaa marka la akrina safiinatu najaadkay ku timi sooma maa safiinahay ku tiri oo markay gabadhu salaada ku jirta maxay yidhaahdeen wejiga iyo labada calcalood intaan ahaynaa waajiba markay salaada ka baxdo ajnabi ah uu la joogana jirkoo dhan waa waajib in la qariyo haddee safiiray ku tile kawar ya markaasaa kii akrinaya muran ka keena oo uu yidhi yahuud yahuud yahuudaa tirada gabdhuha isqariyeen been badana ma yahuud tira gabdhaha isqari yahuudu waxay leedahay gabdhaha lasoo bandhigay yahuuda waxay leedaha gabdhaha hala muuji waa kitaabku isagu akhrinayay markaasuu le yahuuda wey bal ilaa war soomaaliya run badana markay yidhaahdeen rag iska dhici iyo rabbi ka cabso isku meel ma gasho run badana yaa rag iska riix iyo rabbi ka cabso isku meel ma gasho rag iska riix unba arrintaas keentay soomaa maha la aanu ma keenin cilmi la-aanu ma keenin waaba kitaabku akriyaya isagaaba kaa yaqaan keliya un hebel xume iska riix intaasaa keenta laakiin hadduu ku xisaabtami lahaa maalin ilaahay la hortaagan yahay iyadoo la qaawan yaho lacag cad yahay saasu ma dhacdeen saasaana fiican in loo xisaabtamo fa akhdu ziinati quruxda qaadashadeeda fi salaati salaada dhexdeeda xaalay ahaatay xaqun waa xaq xaqoo lilaahi ilaahay u sugnaaday fiiri waa kanaa falaysa liaxadin qof uma sugnaan an yaduufa inuu dawaafo bilbeyti kacbada curyaanan xaal yahay mid qaawan dawaafku salaadu lamidi gabadha markay kacbada dawaafee waajib waxaa ku ah inay cawradeeda wada qarido hal meel hadday cawradeeda ka muuqato dawaafkeedu ansixi ma iyo xajkeeda iyo cumradeeda raggana markay dawaafayaan cawradooda waa inay qayra qariyaan raggaana daranba marka la dawaafa laba go-istaan moogtahay waxaadba moodaa in la yidhi cawraba melihid adugu xaj haddii la halkaas gumaarka korkiisa unta go-a ka xirto aa calooshu meeshan iska taallaa xuduntii ka hoosa muuqato acuudu billaah ilaahana waxaadba moodaa in la yidhi cawraba melihid adugu raggaa liitaba markaas dumarka xoogaa meelahan madaxaa iyo wejiga timahaas iyo meelo yaraaba muuqanaaba iyo cagaha iyo qaar ka mida qaarna ma muuqdo alxamdulilah weliba dumarka soomaaliyeed ilaahay ha u siyaadiyee xijaabka aaday ugu fiican yihin qaar liitaabaha ku jiro laakiin nimca inaan nimco haysano qofkii arkaya arkay gabar surweel loo xajinayda qofkii arkay aa og in soomaaliyu qayr haysato shukriyaa nagu waajibay yaa quruxda gabdhaha soomaaliyeed ee wadaadada waliba waa nimco ilaahay inaan uga shukrina ay waajibtahay waa nimco aan adduunka waxa haystaa dad yar yihi oo faraku-tiris marka ragga annagaan aada u liitaba marka xajka la joogo marka cawrada waa in la qariyo marka la dawaafa iyo marka la tukana labadaba falaysa liaxadin qofna uma sugnaan an yaduufa inuu dawaafo bilbeyti kacbada curyaanan xaalu yahay midkii qaawan walow kaana haba ahaada waxdow keligiis xaalu yahay bileyla habeenkii xataa habeen madow sakda dhexe keligaa hadday kugu soo aadno kacbada oo wax banu aadan aysan joogin adoo cawradaadu muuqato haddaad dawaafto kuu ansixima waa xaq ilaahi waa xaq ilaahi walaa yusalliya inuu tukadaana qofka uma sugnaanin walaa yusalliya inuu tukadaa qofka uma bannaana curyaanan xaalad uu yahay mid qaawan isagoo qaawan qof ma tukan karo keligiisba ha ahaadee ma banaana walaa an yusalliya inuu tukadaana qofka uma sugnaan curyaanan xaala uu yahay mid qaawan walow kaana haba ahaada waxdow keligiis xaaluu yahay ilaa an qaala ilaa uu yidhi hadale la xadfay markaasoo kale ilaa an qaala ilaa shaykhuislaam uu yidhi falaysat ilcawratu cawrada fi salaati salaada dhexdeeda xaalay ahaatay murtabitatan mid ku xiran ma ahan bicawrati nadari fiirada cawradeeda salaada marka lagu jiro asturka lays asturo iyo marka qof ajnabi kaa ahaa ku arkaya asturka lays asturo waa kala duwayi iskuma xirna labadood waa kala duwayi falaysat alcawratu cawradu ma ahan fi salaati salaada dhexdeeda xaalay ahaatay murtabiatan mid ku xihan bicawrati nadari fiirada cawradeedii cawradii laga astura jiray waa lagu arkaa maaha laa dardan qiyaas maaha oo isku mid ah walaa cagsan toosna iskagama soo hor jeedaan mid walbaba xuduud gaarahay leeda layskagamana qiyaasto bilcagsina maaha intahaa waa dhammaaday warkii shaykhulislaam qaala ibnu qudaama waa ina qudaama wuxuu yidhi qaala ibnu qudaama wuxuu ku yidhi fi lmuqni wa amaa saa'iru badanilmar'ati haweenayda jirkeeda dhammaantiis haweenta alxurati xorta ah fayajibu waxaa waajib ah satru jirka in la qariyo fi salaati salaada dhexdeeda marka laga reebo wejiga haddaan nin ajnebihu arkaynin wa amaa saa'iru marati wejigii waa laga soo hadlay ka reeb asaga wa amaa saa'iru badanilmar'ati haweenayda jirkeeda dhammaantiis haweenta alxurati xorta ah fa yajibu waxaa waajib ah satru in la qariyo fi salaati salaadda dhexdeeda xaalay gabadhu ku sugan tahay wa in inkashafa hadduu faydmo hadduu muuqdo minhu jirka xaggiisa shay-un hal shay hal meel hadduu ka muuqdo jirka lam tasixa salaatuha salaadeedu ansixi min salaadeedu ansixi min wa ininkashafa hadduu faydmo hadduu muuqdo shay minhu jirka xaggiisa shay-un shay lam tasixa salaatuha salaadeedu ansixi min ilaa an yakuuna waaye ilaa an yakuuna inuu yahay maahane yasiiran wax aad u yar ee wax aad u yar waa dhici kartaa wax aad u yar wa bihaadaa qowlkaas oo ah wejiga maahane inta kale meelu hadday ka muuqato salaadu ansixi mee wa bihaadaa qowlkaas qaala waxaa yidhi maalikun imaamu maalik wlwsaaciyu imaamu lwsaaci washaaficiyu imaamu shaafici ibnu qudaamana markii hore qowlka imaam axmed uba sharxayba marka marka xanafiye laga reebo aqwaashii madaahibtii kale waa kuwaasaa saddex mas'alo kaloo halkan ku sheegaa oo fuqahadu ay yidhaahdeen salaada marka lagu jiro ragga iyo dumarku waa ku kala duwan yihiin iskumana aysan waafaqinoo waa isku khilaafeen wuxuu yidhi analmarata haweenaydu tajmacu waa isku keeni nafsahaa nafsadeeda fi rukuuci rukuucda dhexdeeda wa sujuudi sujuudda dhexdeeda bedelan xaalu isku keeniddu bedel ka yahay min atajaafi kala fogayntii waxaan sunnada nebi moxamed ku sugan sala allahu calayhi wasalam nabigu markuu rukuucaa labadiisa cududood labada cududood labada dhinac waa ka fogay jira sararaha ma saari jirina waa ka fogey jir calooshiisana bawdooyinka ma saari jirina waa ka fogey jir markuu sujuudayana sidaasoo kale nabiga salى اllahu calayh wasalam labadiisa gacan labada gacmood labada suxul waa ka fogayna dhinacyada ma saaraya dhinacyada labada dhudhun labada dhudhun waa ka fogaynaa dhulka dhulka saari kor u u qaada labada calocaloog bisu dhulka dhiga calooshiisana bawdooyinka saari ma hataa mayl yaroo socota ilmaha yar yaryarkaa idaha mayl yaroo socota waa hoos mari karti saasuu ahaa markuu tukana nabiga sala allahu alay wasalam raggana waa saas inay u tukadaan dumarku ma saasoo kalaa mase waa ka duwan yihin fuqahada waa isku khilaafeen fuqaha badan oo shaaficiyadu ka mid xanaabiladu ka mid tahay waxay leeyiin dumarku saas maaha dumarku ayaga waxaa la rabaa jirkooda inay isku dhaweeyaan sidaasaa u asturnaan badan ay yidhaahdeen wuxuu yidhi analmarata haweeneyda tajmacu wa isku keeneen nafsaa nafsadeeda fi rukuuci rukuucda wa sujuudi sujuudda bedelan bedel xaaluu ka yahay min atajaafi kala fogaynta xukunkaas ibnu qudaama ku sheegay faacilku waa ibnu qudaama dakara ibnu qudaama ina qudaama xukunkaas wuxuu ku sheegay fi lmuqni ana almarata haweenaydu tajmacu waa isku keene nafsaha nafsadeeda fi rukuuci rukuucda dhexdeeda waa sujuudi sujuudda bedelan xaalu bedel ka yahay min atajaafi kala fogayntii saasuu waa fadhiisanee bicatan xaalo ay tahay gebangaaba mid u fadhida tarabuca waxaa la yidhaah labada lugood inta layska hor keena in laysdhaafsiiyo sida hadda ardagaas u fadhiyo oo kale wey tarabu tarabuc waa sidaad adugu u fadhido soo ma jeedid tarabuca waa labada lugoodoo saas laysku dhaafsiiyo soo ma jeedid tarabuca labada lugoodaa laiska hor keena labada jiri baa la kala rogay markaasaa labada lugood inta saas la hor laysku dhaafsiina taraducay u fariisanan laakiin nabigu see u fariisan jiray haddii ataxiyaadka uu yahay midka dhexe amase fadhiga labada sujuudood u dhaxeeya iyo dhammaan fadhi kasta oo aan salaamu ku xigin wuxuu u jiray iftiraash lugta bidixdaa uu inta rogo oo meesha madow dhulka dhigo uu meesha cad ku fariisa jiro sinta saari jir lugta midigtaana faraheedunta dhulka dhigo ciribta kor u taagi jir haddii fadhigu yahay fadhi oo salaamu ka dambaydana sinta oo bidixdaa uu dhulka dhigi jir sinta bidixdaa uu dhulka dhigi jir lugta bidixdaana lugta midigta hoosteedu ka dusi jir xagguu u bixi jira dhanka midigu u bixi jira lugta midigtaana faraheedu inta dhulka dhigo ciribteeda koru taagi jira tawarug aa la yidhaah raggana saasaa laga raba xuleeya shiiqa iyo culummo kale gabdhaha iyaga sidaas lagama rabo ee ay u fadhiisanayaan ama si kale oo waa maxay labada lugood dhanka midigtay u wada bixinayaan mar walbaba mana taagayaan inta faraha dhulka udhigaa ciribtee waa dadbayaan waa seexinayaan lugaha sidaasaana u asturnaan badan oo sida ardagaas u fadhiye sooma jeedin dhankaas midigta inta u wada saaraan dhanka midigtaa ay inta u wada bixiyaan labadii lugood ay ciribta kor taagi waa dadabay iskaga dhigayaan labada lugoodba saasuu leeya fiir wa tajlisu way fadhiisanee gabadhii mutaradicatan xaalo ay tahay gebangaabo mid u fadhida ow tasdulu way laalaabine rijlayha labadeeda lugood wa tajcaluhumaa waxay labadii lugoodba yeele fii jaanibi yamiiniha dhankeeda midig dhanka midigay labada lugood iskugu geyni xaggay waana raaricine ee taagime waa raaricine ow tasdulu way raaricine rijlayha labadeeda lugood wa tajcaluhumaa waxayna ka dhigee waxay yeeleen fii jaanibi yamiiniha dhankeeda midig dhinaca midigta bedelan xaal fadhigaasu bedel ka yahay min atawaruki sin dhuldhigashadii sintii dhulka la dhiganayay iyo wal iftiraashi isgoglashadii liannahu fadhiga aan soo sheegnay a astaru lahaa u asturnaan badan lahaa gabadha saasa u asturnaan badan laakiin saxiixbukhaariga waxaa ku sugan umu darda waa taabiciyad gabar faqiihabahay aheed sida nabigu u tukada u tukan sida ragga u tukada asalkana waxay rag iyo dumar waajib waxaa ku ah inay sida nabiga yeelaan sala allahu calayh wasalam ilaa mas'alo loo haya maahane kala saaraya rag iyo dumarka oole dumarku masaladaas ragga la mid maaha mas'aladaana daliil looma hayo oo nabigu ku yidhi dumarku ragga la mid maaha ee ayagu qaab gaar ah u fariisteen lama hayo daliil nabigana maxaa laga hayaa sala allahu calay wasalam salluu kamaa ra'aytumuunii usalli markaa tukaydaan u tukada qaabkii aad aragteen ana u tukana nabiguna yuu la hadlaa marka ma raggu la hadla maya rag iyo dumar labadaba wuu la hadla rag iyo dumar labadaba wuu la hadlaa idan qowlka raajixa min xayu daliilu waxay tahay rag iyo dumar isku siyay u fariisanayaan isku siyay u rukuucayaan isku sina waa u sujuudayaan nabigii siduu u tukadayna u tukanayaan sala allahu calay wasalam maadaama aan lahayn daliil oo dumarkii ka soo saaray sidaas wey wa qaala nawowiy wuxuu uhi raximah اllah qaala shaaficiyu imaamu shaafici wuxuu ihi raximah اllah fi lmukhtasar waa kitaabka uu soo gaabiyey ismaaciil ibnu yaxya almuzani waa ardayga imaamu shaafici muzani ismaaciil ibnu yaxya almuzani kitaabka uu fiqigii shaafici ka soo gaabiyey mukhtasarku waa kaas muqtasarka wuxuu ku yidhi walaa farqa wax farqiya ma ahaanin bayna rijaali ragga iyo wanisaaci dumarka fii camali salaati shaqada salaada salaada sida loo tukanaa iyo waxa la samaynaa wax farqiyo uma dhexeey rag iyo dumarka ilaa laakine ana almar'ata haweenayda yustaxabu waxaa la sunneeya waana sunatulculamaa culummada aa sheegaana xadiis lama hayo yustaxabbu waxaa la sunneeyaa lahaa haweenayda an tadumma inay u soo dunto bacdahaa jirkeeda gobol ka mida ilaa bacdin gobolka kale inay jirkeeda isku dhoweydo an tadumma inay u dunto oo u geydo bacdahaa jirkeeda gobol ka mida ilaa bacdin gobolka kale ow tulsiqa ama ay ku dhajido batnaha caloosheeda bifaqideeyhaa labadeeda bawdo waa inay sujuudda markay sujuudaydo caloosheeda labada bawdo korka ka saarto oo jirkeeda isku dhoweydo aw tulsiqa waa inay ku dhajido batnaha caloosheeda bifaqideyhaa labadeeda bowdo fi sujuudi sujuudda ka astari maa takuunu inta ay tahay sida ugu asturnaan badan inta ay tahay sida ugu asturnaan badan wuxuu yidhi imaamu shaafici maaha nabigaa yidhi inuu yidhi ma dhihin nabigaa yidhi wuxuu yidhi shaafici wa uxibu waa jecela daalika isku dumidaas jirka in la isku dumo in jirka la isku dumo wa uxibu waa jecela daalika isku dumidaas lahaa gabadha fi rukuuci rukuucda iyo wa fii jamiici salaati salaada dhammaanteed intahaa waa dhammaaday warkii imaamu shaafici salaatu nisaai dumarka salaadooda jamaacatan jamaaca xaalay yihiin biimaamati ixdaahunna mid ka mida imaamkooda ay ku tukadaan fiihaa salaada dhexdooda fiihaa salaadaas khilaafuna ku sugan dumar keligooda markay tukanayaan in gabar ka miduhu imaam u noqoto oo ay sidaas u tukadaan khilaafaa ku jira culummada gabal waxay yidhahdeen waa sunno culummada gabal waxay yidhahdeen waa bannaan tahay culummada gabal waxay yidhaahdeen waa karaahiyo qowlka raajaxana wuxuu yahay inay sunno tahay oo dumar markay meel iskugu yimaadaan inay isku jamaacaystaan gabar ka miduna imaam u noqoto inay sunno tahay qowlkaasaa raaji salaatu nisaai dumarka salaadooda jamaacatan xaala ay yihiin biimaamati ixdaahunna mid ka mid ah imaamnimadeeda ay ku tukadaan fiiha salaadaas khilaafuna ku sugan salaatu nisaai dumarka salaadooda jamaacatan jamaaca xaalay yihiin biimaamati ixdaahunna mid ka mida imaamkooda ay ku tukadaan fiihaa salaadaas khilaafun khilaafaa ku sugan bayna alculamaa culummada dhexdooda bayna maanicin mid diidaa wa mujiizin iyo mid bannayna ay iskugu khilaafeen bayna maanicin mid diidaa wa mujiizin iyo mid bannayna wal akharu culummada badankoodu calaa annahu arrinkaas laa maanica wax diidaya inuusan jirin ay ku sugnaadeen wal agaru culummada badankooda calaa annahu arrinkaas laa maanica wax diidaya min daalika jamacaas inay jamac ku tukadaan inuusan jirin saasay culummada badankooda ku sugnaadeen maxaa yeelay lianna nebiya nabiga sala allahu calayhi wasalam amara wuu amray umma waraqa gabadha magaceeda leha umma waraqa anta umma inay imaam u noqoto ahla daarihaa dadka gurigeeda ku nool gabdhaha gurigeeda ku nool inay imaam u noqoto ayaa nabigu amray umma waraqa sala allahu calayhi wasalam waa xadiis abu daawuud wariyey ibnu khusayma saxiix yeelay wa bacduhum culummada gobol ka mid ah yaraa wuxuu caqiidaysan yahay yaraa ra-aa ra-iya weeye wa bacdun culummada gobol ka mida yaraa wuxuu caqiidaysan yahay annahu jamaacaysiga dumarka hayru mustaxabin inuu yahay midaan la sunnayn annahu jamaacaysiga dumarka hayru mustaxabin inuu yahay midaan la sunnayn wa bacdun culummada gobol ka mida yaraa wuxuu caqiidaysan yahay annahu isku jamaacaysiga makruuhu inuu karaahiye yaho mid la kacdaya wa bacduhum culummada gobol ka mida yaraa wuxuu arkaahoo caqiidaysan yahay annahu jamaacaysigaasu makruuhun ku lakahada inuu yahay wa bacduhum culummada gobol ka mida yaraa wuxuu caqiidaysan yahay jawaasow inuu ku bannaan yahay jamaacaysigu fi nafli salaada sunnadaa duunal fardi faradka ka sokay farad iskuma xidho karaane sunnada ha isku xirteen saasaa qolana leeyihi shiiku wuxuu ku yidhi walacalla raajixa qowlka miisaanka badan oo raajixa ah wuxuu yahay istixbaabuhu jamaacaysigaas in la sunneeyo waa sunnu inay isku jamacaystaan qowlkaasaa raajixa walacalla raajixa waxaa la arkaa qowlka raajixa inuu yahay istixbaabuhu jamaacaysiga la sunnayntiisa walimasiidi alfaa'idati faa'iido dheeraada ardaygii doonaya inuu mas'aladan ka helo walimasiidi lfaa'idati faa'iido dheeraad ah fii haadihi lmas'alati mas'aladan dhexdeeda la faa'iidaysto yuraajacu waxaa loogu laabanaa almuqni oo ibnu qudaama leeyahay iyo weli nawowi imaam nawowi kitaabkiisa majmuuca sharxulmuhadabka juska afraad watajharu gabadhu markay salaada tukanayso salaadihii lala jahri jiray sida maqribka labada ragcoo hore cishaha labada rag oo hore iyo salaada subax gabadhu ma la jahree mase waa siraysanayn watajaru waa la jahree almaratu haweenaydu bilqiraa'ati qiraa'ada idaa lam yasmaca haddaysan maqlayn rijaalun rag raggaasoo hayru maxaarimin aan maxaarim u ahayn rag ajnabiya haddaysan maqlayn waa ay la jahreen hadday maqlaayaanna waa siraysane watajaru waa la jahree almar'atu haweenaydu bilqiraa'ati qiraa'ada qur-aanka ay aqrinaydo idaa lam yasmaca haddaysan maqlayn rijaalun rag raggaasoo hayru maxaarimin aan maxaarim ahayn yubaaxu waxaa loo banneeyaa linnisaa'i dumarka alkhuruuju inay ka baxaan min albuyuuti guryaha lisalaati salaadana ay u baxaan maca rijaali ragga ay la soo tukadaan filmasaajidina ay ku soo tukadaan gabdhaha waxaa u bannaan inay masaajidda kusoo tukadaan mas'aladaas waa isku khilaafsan yihiin raggii dumarka ragga ninkii aan cudurdaar lahayn waajib waxaa ku ah inuu masjidka iyo jamaacada yimaado waana xaaraan inuusan imaan nabigana sala allahu calayh wasalam nin indhoolaha u yimid wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow indhoolana qof i gacan qabtana ma hayo magaaladuna godad ay leedahay ma ii helaydaa inaan guriga iskaga tukado nabigu wuxuu ku yidhi adinka ma maqlaydaa waa maqlaahu yidhi imaa wiyi indhool cudurdaar hadduu waayay mid caafimaad qabaa see cudurdaar ku helaya xadiiskaas wuxuu tusaa waajib inay tahay imaatinku sidoo kale nabiga salى اlahu alيه waslam maraan damcayuu yidhi salaada inaan idhaa ha la aqimo inta la adimo oo aan idhaa nin dadka tuji oo xoogaa aan wato raga xaabana aan qaato xoogaa qoriyaa oo rag guryaha joogo jamaacada imaan diiday aan guryaha ku soo gubo qofku goormuu muda kara in la gubo la ciqaabo waa maruu dembaabay qofaan dembaabin ma la ciqaabi karo nabiguna waa macsuum shay munkara ma damaacin waxay ku tusaydaa marka ragga jamaacada imaa waayay dembi weyn inay galeen mas'aladaas marka ragga iyo dumarka waa ku kala duwan yihiin ragga waajibay ku tahay laakiin ninkii naftiisa u cabsanaa gurigu ku tukana ninkii maalkiisa u cabsanaa gurigu ku tukana qofkii sidaasoo kale qof mariid ah oo dayacmayahaya waa meeshiisu ku tukana calaa kulli xaal qofkii cudurdaar sharciya waa waayo wey qof kale leeya laakiin qofkii cudurdaar haystaa waa maqnaana dumarkaa soo haray iska daa inay waajib ku tahay sunno maahan inay yimaadaan waxaaba sunnaha u ajar badan inay guryaha ku tukadaan laakiin hadday soo kacaan jamaacada la tukadaan waa u ansaxayda gurigaana u ajar badan yubaaxu waxaa loo banneeyaa linnisaa'i dumarka alkhuruuju inay ka baxaan min albuyuuti guryaha lisalaati tukasho ay u baxaan maca rijaali ragga ay la tukadaan filmasaajidi masaajid ay kula tukadaan yubaaxu waxaa loo banneeyaa linnisaa'i dumarka alkhuruuju bixitaan min albuyuuti guryaha ay ka baxaan lisalaati tukasho ay u baxaan maca rijaali ragga ay la tukadaan fi masaajidi masaajida kula tukada wa salaatuhuna salaadooda fii buyuutihina guryahooda dhexdooda xaalo ay ahaatay khayrun ayadaa u khayr badan lahuna dumarka guriga inay ku tukadaan u khayr badan wa salaatuhuna dumarka salaadooda fii buyuutihina guryahooda dhexdooda xaalay ahaatay khayrun ayadaa u khayr badan lahuna dumarka faqad rawaa muslimu imaamu muslim wuxuu ku wariyey fii saxiixihi can inabiy nabiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayh wasalam annahu nabigu qaala inuu yidhi laa tamnacuu ha u diidinine imaa'allaahi addoommada alle masaajidallaahi masaajidda ilaah gabdhuhu waa addoommo ilaahay hadday yidhahdeen masjidkaan aadaynaa kitaabaan ka soo dhegaysaynaa waa ku soo tukaynaa muxaadaraan ka faa'iidaysaynaa war ha u diidinina waa beydkii alle iyaguna waa addoommadii alle laa tamnacuu ha u diidinine imaa allaahi addoommada alle masaajidallaahi masaajidda alle ha u diidinina wa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laa tamnacuu ha u diidinina annisaa'a dumarka an yakhruja inay u baxaan ilalmasaajidi masaajidda inay u baxaan ha u diidinina wa buyuutuhunna guryahoodaana khayrun lahunna u khayr badan nabigaa yidhi sala fa baqaa'uhunna inay ku baaqi noqdaan filbuyuuti guryaha wa salaatuhunna inay ku tukadaan fiihaa guryaha a afdalu lahunna u fadli badan fa baqaa'uhunna inay ku baaqi noqdaan filbuyuuti guryaha wa salaatuhunna inay ku tukadaan fiihaa guryaha a afdalu lahunna u fadli badan min ajli tasaturi is-asturidda oo rag ajnebiyu aysan arkayn sidaas darteeda gurigu u fadli badnaaday waidaa kharajad markay u baxaydo gabadha waidaa kharajad markay gabadhu u baxaydo ilalmasjidi masjidka lisalaati inay ku soo tukatana ay u baxaydo falaa budda waa lagama maarmaan min muraacaati aadaabi aadaabta inay ilaalido aadaabta attaaliyati oo soo socota aadaabta soo socota waa inay ilaalido gabadhu markay masjidka aadaydo waana waajib inay ilaalido wallahu subxaanaه wa taعaalى aclam w slى اllah وslama وbaaraka calى nabiyina mxamed